aduunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baritankii bilowda bilowgii adduunyada baritankii bilowda

kul waxaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaa meel weliba aad joogtaan waa sabti taarikhdu waxay ku beegantahay lix iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ee sii dhammaanaya qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona ciyaaraha horyaalada yurub oo soo laabanaya toddobaadkan sidoo kalena eh, chelsea waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa caawa labaiyo tobanka maqrinimo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sheffield united sidoo kaleeto kulanka weyn ee arsenal aanirahda kooxda kubadda cagta macity weliba kooxda kubadda cagta calastar balas ay nueegi doonaan iyo garoonkooda fulham ay kusoo dhoweyn doonaan halka laliigahana kulamo xiise badan ay jiraan atletica de madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta atletica balbaw ayaa wada ciyaari doona sidoo kaleedna barcelona iyaguna way ciyaari doonaan shaafi hernandes waxauu ka hadlay suurtagalnimada uu ka tegi karayo kooxda kubadda cagta barsha ma la ciyaari karayo sareada talyaanigana waxay nueegi doonaa kulamo badan ayaa jiraan napoli oo ciyaari doontaa dhanka bundesligahana kulamo xiise badan ayaa jira kooxda kubadda cagta arbilipsig iyo hovenhem way wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto suuqa kaliibsiga ayaana ka marnayn dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho haddii aynu eegnana eh, markan eh, kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta sheffield united caawa labaiy tobanka maqribnimo kulan xiise badan haddaba chelsea markaynu eegno sheffield united kooxda kubadda cagta chelsea waa iyadan dhibaato badan ayay dareemaysay iyadoona kooxda kubadda cagta the blues waxa weeyaan eh, toddoba jeer la garaacay xil ciyaareedkan horyaalka premier leaga marka chelsea sanadkan waxaa loo arkayay in iyagu dagaalami karayaan toofoorka ay u dagaalami karayaan ama horyaalka premier leaga laakiin chelsea waxaa leeyahay eh, xilli ciyaareedkan ama sanadkan sii dhamaanaya labada kun saddex labaatanka waa sanadkoodii ugu xumaa ah, maadaama kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan soddon iyo sagaal kulan oo ay ciyaareen soddon iyo sagaal dhibcood ayay heleen marka yani taa waxay ka dhigan tahay soddon iyo sagaal kulan inay barbargeliyeen dhibco luminayeen ay ka dhigan tahay marka waa soddon sagaal kulan ayay soddon iyo ku heleen marka waana aad yaday u liitaan marka chelsea xilli ciyaareedkan way ku dhiban tahay eh, dhammaan tartamadoodii eh, lix iyo toban kulan ayay ciyaareen sagaaliyo toban dhibcood ayay ka heleen marka taa ka dhigan in koox kubadda cagta chelsea dhibaato badan ay dareemayso haddaba haddii aynu eegnana wararka isla chelsea ah kooxda kubadda cagta chelsea ah marushio ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanada loo baahan yahay inay kalsooni yacni isgeliyaan sidoo kaleetana iyagu waxa weeyaan looga baahan yahay in eh, dabcan fursadaha ay ka faa'iidaystaan laakiin wuxuu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanadu weli ay yihiin waqti ay u baahan yihiin weli waxa weeyaan wuxuu leeyahay waqti ayaynu u baahannahay waxaana macquula ah eh, kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo the blues in ciyaaryahanada mustaqbalka yani maadaama ciyaarada inta badan mustaqbal ay yihiin waxay doonayaan suuqa january brushi argentina xataa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda kubada cagta ee chelsea ciyaaryahaan ay u baahantaha ugu yaraan ciyaaryahaano mustaqbala eh, ama ciyaaryahaano da markii la eego eh, iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea markii la eego xil ciyaareedkan ay liitaan oo dabcan dhibco yar ay heleen ayaa waxaa la qorsheynayaa in suuqa january ay ciyaaryahaano soo qaadan kareen ugu yaraan laba ciyaaryahan hadaba markaynu eegno eh, kooxda kubada cagta chelsea ya shevil united kulanka waxaa la saadalinayaa inay badin karayaan oo kulanka laakiin waxaa leeyahay weli waxay u baahan yihiin kooxda kubadda cagta chelsea in ay dabcan ciyaaraha soo socda wada badiyaan ugu yaraan shan kulan soo socda xataa haddii caawa la garaaco oo labaiyo tobanka maqribo kulanka soo galaya shevil united waxaa la aaminsan yahay murushka bargentino shaqadiisii tababarnimo in shaki gelinayo maadaama isagu eh, dabcan leeyahay sanadkan ama xil ciyaareedkan chelsea guuldarooyin xun ayuu dusha u saariyey haddaba markaad eegto chelsia dhammaan kulmadii ugu dambeysay xil ciyaareedkan ama shantii kun ugu dambeysayba laba saddex jeer ayaa la garaacay hal jeer ayay badiyeen hal jeerna barbare galeen xil ciyaareedkan xataa hoomkooda ama gurigooda staffo bridge kooxa kubadda cagtay boliisku ma wanaagsan xil ciyaareedkan sideed kulan ay ku ciyaareen laba jeer keliya ayay ku badiyeen saddex jeer waa la garaacay saddex jeerna barbare ku galeen garoonkooda taa oo ka dhigan in xataa hoomkooda aysan ku wanaagsaneen kooxda kubadda cagta chelsia xil ciyaareedkan marka murushi burgentino waxaa la aaminsan yahay in eh, kooxda kubadda cagta chelsea haddii la garaaco kulanka ee eh, dhibaato badan uu dareemi karayo sidoo kaleetna gebiyahaanba la cirin karayo maadaama iminkanba shakila gelinayo tababarnimada eh, murushi burgentino haddaba markaynu ogna chelsea weli ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacan taageerayaasha kooxda kubadda blues waxay ku faraxsan yihiin ciyaaraanka christopher inkunku oo dib ugu soo laabtay sidoo kaleetana waxaa soo laabtay ciyaaraanka mael augusto oo soo laabtay laakiin waxay rajeynayaan romo lafia toddobaadkan inay helaan sidoo kaleetna waxaa heli doonaa toddobaadkan eh, ninka loo magacaabo lusley gujogo laakiin benjilwal iyo jalobah iyo ris iyo wesley fofan iyo dhammaantood waxaa la aaminsan yahay inta ka dhiman sanadkan in ay bixi karayaan qanaan karayaan xataa golhayahooda koowaad chelsea wuu maqan yahay roberto sanchez ninka lagu magacaabo haddaba markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta the blues eh, ciyaaryahaanka lagu magacaabo eh, bodrovig golhayaha labaad ee kooxda chelsea ayaa safarkiis ugu horeeya sameyn doona tanii markii kusoo biiray ciyaaryahaankan waa golhaye inabaana caadi ahan weyaan khatar badan ama golhaye ee kasoo jeeda wadanka lagu magacaabo zerbia afar labaatan sano jir marka chelsea waxay kasoo qaateen xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta new england dhanka iyo south america Eh, dhanka america weeyaan eh, dhanka mareykanka afariyo toban milyan ayay kusoo qaateen marka bodrfig wuxuu doonayaa inuu booska koowaad uu ka ciriiriyo ciyaanka lagu magacaabo sanchez ama goolhayaha kooxda chelsea goolhayaha koowaad marka waxay ku ciyaari karayaan the blues caawa shaxdan bodrfig sidoo kale tolifo golwil iyo badshal tiago silva sidoo kale axel dizasi sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo iso fernandes moses casedo gonal galagar col balmer raxime salin jackson ayay ku ciyaari karayaan shaxda halka sheffield united markii ugu dambeysana garoonkan ay soo booqatay ay ahayd toddobadii novembar labada kun markaasina blues ayaa afar gool iyo hal ku garaacday kooxda sheffield united oo xiligaasi chelsea iyo frank lambard ayaa macalin u ahaa halka sheffield united xilligaasi uu macalin u ahaa tababarihii la ohan jiray wilder markaasina tomy abraham iyo benjilwell iyo tiago silva iyo timo wana iyo ayaa goolasha ka kala dhaliyey sheffield united sidoo kaleetana markaad eegto shivil iyagu waxa weyaan sideed jeer ayay garaaceen kooxda blues halka chelsea soddon iyo sideed jeer garaacda kooxda kubadda cagta shivil united marka eh, shivil ciyaaryahaana aad khatar badan ciyaarsan ciyaaryahanka lagu magacaabo megtay oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee eh, shivil ama ama ahaan jooga masjid ayaa iskale marka waynu arki doonaa haddii eh, chelsea wadada guulaha kusoo laaban doonaan kole chelsea xil ciyaareedkan guuldarooyin aad u qarar badan ayay qaadatay marka waxaa la aaminsan yahay in markaan ay garaaci doonto kooxda kubadda cagta sheffield united Porque pintar a margem e apagar a curse, publica-se kooxda kubadda cagta buliisna haddiinu egnana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la soo warinayaa in eh, suuqa january weeraan laba ciyaariyaan saddex ciyaariyaan soo qaadan karayaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan boqol milyan waa saddex oo milyan ka badan suuqa kaliibsiga ay ku bixiyeen laakiin sidaas ay tahan xilli ciyaareedkan everton ayaa garaacday united ayaa garaacday newcastle ayaa afar gool iyo garaacday marka bremford ayaa laba iyo hal ku eh, kooxda kubadda cagta lagu magacaabo stonville ayaa hal gool ku garaacday bermut iyo barbar la galeen nottam forest ayaa garaacday marka alciyaareedkan westham ayaa garaacday sidoo kaleeto waxaa garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, fulham anirade kooxda kubadda cagta westham yani garaacday bilowga xil ciyaareedkan iyadoona barbaray la galeen liverpool xil ciyaareedkan mancity arsenal sportsna ay garaaceen marka waynu arki doonaa haddii chelsea ugu dambeyntii wadada guulaha ay kusoo laaban karayaan dhanka kaleetana haddiinu egnana mancity ayaa doonaysa inay badiyaan oo ay guul weyn ay ka gaaraan kooxda cagta crystal balas haddaba crystal balas inta badan way dhibtaa koox kubadda cagta mancity laakiin mancity saddexdii kulan ugu dambeysay ee crystal balas ay la ciyaarayeen laba jeer ayay garaaceen hal jeerna barbaro markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta crystal balas ee booqato garoonka mancity itixaad stadium waxay todobiy labaatankii agosto markaasina kooxda kubadda cagta lagu magacaabo mancity ayaa afar gooli laba ku garaacday marka bernardo silva haalan oo hatriga ka dhaliyey marka kulankaana haalan ciyaari doono iyadoona eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity haalan jak iyo kevin debroni iyo jerman duku shakiga la wadagelin doono ama lana ciyaari doon lakiin jak waa macquul haddaba markaynu eegno shaxda ay ku ciyaari karayaan mancity waa shaxdan ederson sidoo kale robin dias ninka lagu magacaabo josgo gavardiol sidoo kaleeto john stonis iyo cal walker halka rudri bernardo silva iyo matio covich ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto jack garelish iyo julian alvares sidoo kaleetana ciyaaryaanka lagu magacaabo filforin ayaa lagu soo bilaabi doonaa halka kooxda kubadda cagta crystal balas iyaguna eh, kulmadii ugu dambeysay ay ciyaareen aysan badinin marka crystal balas waxa weyaan sanadkan cabsi badan ayaa soo food saartay laga qaba ama laga cabsi qabaya ah, inay markaas laaban karayaan inkastoo lix iyo toban ay leeyihiin haddaba crystal balas shantii kun ugu dambeysay horyaalka premier league ay ciyaareen afar jeer ayaa laga raacay hal jeerna barbaro marka xataa waxaa shaki laga gelinayaa tababare roy hodson marka waa la bedeli doonaya leeya haddii kulanka la garaaco beb guardiola iro hodsanayana iswajihi doonaa haddaba crystal balas iyagu lix iyo jeer ayay garaaceen halka soddon iyo lix jeer guuldare kala kulmeen kooxda kubadda cagta masity ciyaaryahaano muhiim ayaana ka dhaawacan kooxda kubadda cagta crystal balas marka golhayaha dan ederson uu maqan yahay easy ciyaaraanka lagu magacaabo decore oo isagana ciyaaryahan caloosha ka ciyaara ama qadka dhexe ka ciyaara waa ciyaaryahan aad u badan waxay ku ciyaari karayaan iyagu waa shaxdan waxay ku ciyaari karayaan ninka lagu magacaabo mathaways halka sidoo kaleeto cline iyo mag wahay iyo weliba iyo joe ward ay ku ciyaari karayaan sidoo kaleetona ciyaaryahaanada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo michel olese iyo john mateta ayay ku ciyaari karayaan weerarka sidoo kale ciyaaryahaano kale ayaa jooga marka waynu arki doonaa hadii crystal palace eh, mar kale ay garaacdo kooxda kubadda cagta mancity mancity shantii kun ugu dambeysa ama afartii kun ugu dambeysaba hal kulan ayay ka badiyeen marka mancity xil ciyaareedkan waa kooxda shanaad xil ciyaareedkan gurigooda guulashooga badan ku gaartay astovilla ayaa dabcan sideed jeer gurigooda ku badisay halka sidoo kaleetana liverpool todoba jeer newcastle sideed jeer astovilla sideed jeer arsenal adhehe sideed jeer mancity todoba jeer ayay ku badisay marka waxay doonayaan koox kale oo sideed kulan ama sideed jeer ku badisa garoonkooda marka mancity xilli ciyaareedkan iyagu way qatar badan yihiin soddon iyo saddex dhibac ay leeyihiin marka waxay doonayaan liverpool inay kaabi ku qabtaan haddii liverpool kulanka mancity ay badiso soddon iyo ay tegi doonaan liverpoolna manchester ay ciyaari doonaan arsenal way badin doonta haddii ay badiso barletan ay ka badiso horyaalka ayay gacanta ku qaban doonaan markaasina waxay rajeynayaan kooxda kubadda cagta eh, manchester united inay dabcan dhibco ay ku kooxda kubadda cagta liverpool ça change Ah ouais. Ah, Chauki, avec Red One. Est-ce que ça markaynu eegno kooxda kubadda cagta basiti markii ay la ciyaaraan kooxda kubadda cagta crystal palac way maqnaan doonaan toddobaadkan waxay ciyaari doonaan calabol kaabka waxayna la ciyaari doonaan markii la gaaro saddex maalin kadib sagaaliyo tobanka december kooxda kubadda cagta oraba reris ay la ciyaari doonaan wareega simifiinaalaha ee koobka calabol kaabka marka masiti iyo weligooda kuma guuleysan koobka calabol kaabka la yidhaahdo marka laba kooxood ayaa jirta oo ku guuleysatay waana kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta lagu magacaabo liverpool ayaa labada kooxood keliya ee tartankan ku guuleystay ee calawol cup la marka masida waxay doonaysaa koox kale iyagoo inay markaa dabcaan noqdaan markaynu eegno haalan xaaladiisii ayuu ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee masity ee tababare beb guardiola wuxuu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan uu la safri doono eh, markii la gaaro sideed bisha ama sagaaliyo bisha december calawol cupka markaasina uu doono in uu kusoo laaban doono ama eh, ah, garoomada marka wuxuu leeyahay dhaawaciisa waxwey maaha cagta ayuu wax kasoo gaaray marka waynu rajeyn doonaa ayuu leeyahay in eh, kulamada soo socda uu nagu soo biiro marka kooxda kubadda cagta macity marka sanadkan waxay doonayaan koobab waaweyn ay gacanta ku dhigaan macity waa kooxda weli loo saadaalinaya horyaalka bermeliga sidoo kaleetana waa kooxda loo saadaalinayo tartanka jabans liga marka macity mar kale ayaa laga cabsi qabaa marka sidoo kaleet koxda kubadda cagta macity kulamada kusoo wajahan horyaalka bermeliga waxaa la aaminsan yahay inay wada badin karayaan maadaama kooxo iska caadiya ama kooxo yaryar la ciyaari doonaan somaaliaan oo kale trestal balse la ciyaari doonaan eh, caawa sidoo kaleetna mancity waxay booqan doontaa toddobaadka soo socda eh, markii la gaaro eh, toddobiyo labaatanka december kooxda everton kadibna sheffield united ay la doonaan kadibna newcastle kadibna baley la ciyaari doonaan sidoo kaleetna branford marka everton marka kula weyn wayani waxaa ugu soo dhow kulanka la ciyaari doonaan chelsea wareega shan iyo labaatanaad marka kulankaasina lixdan maalin kadib ayaa la ciyaari doona toddobiiy tobanka februaayo labada kun afar iyo labaatanka waa kulanka kusoo wajahan waa kulamada big gameka kusoo wajahan inta kale waa iska everton waa brentford waa banley waa sheffield waa everton waa kooxda crystal balace marka waxaa laleeyahay macity weli fursad fiican ayay haystaan horyaalka bermaliigana waxaweyaan sanadkan jaanis fiican ay u oo way ku guuleysan karayaan ayaa laleeyahay inkastoo mancity la saadaalinayo arsenalna sidoo kale kaalinta labaad liverpool saddexaad astafilna sidoo kale talaleeya sanadkan muujiso oo ay sameyn karayaan sporis iyagu xalay way badiyeen waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta newton forest marka ugu dambeyntii tababare bostogoglu waxa weeyaan labadii kulan ugu dambeysay waa wada badiyey horyaalka bermeliga regelson ayaa dhaliyey marka regelson inaba caadimaa labadii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeliga uu ciyaaray labada kulanba saddex gool ayuu heystaa marka regelson kalafiski ee ka caawiyey isla kolofiski ayaa gool dhaliyay marka labadaasi gool ayay ku badiyeen laakiin ciyaaryahanka loo magacaabo yuusuf benzuma ayaa dhaliilo loo soo jeedinaya kadib riyaar uu xalay qaatay marka benzuma ciyaarta markay maraysa tobaatan daqiiqo ridkaar ayuu qaatay marka waxaa laleeyahay isaguna kooxda kubadda cagta ee sporis saddexda kulan kusoo wajahan wuu seegi doonaa oo ma doono haddaba sporis saddexda kulan kusoo wajahan waxay la ciyaari doontaa everton kadib waxay la ciyaari doontaa eh, naadiga lagu magacaabo eh, eh, brighton kadibna barmouth marka waxaa la filayaa kulanka barley efe kaabka ayuu soo laaban doonaa ciyaryaankan kadibna kulanka manchester united ayaa ay u ciyaari doonaa marka saddex kulan kusoo wajahan waa maqnaan doonaa ciyaryaanka lagu magacaabo benzuma maadaama xalay ridkaarah u qaatay haddaba weli waa la sahayaa oo markaad eegto toofoorka ilaa iyo horyaalka bermeliga liverpool waxay leedahay soddon todoba dhibcood arsenal waxay leedahay soddon lix dhibcood astonvilla waxay leedahay soddon shan dhibcood mancity waxay leedahay soddon saddex dhibcood spors waxay leedahay soddon saddex dhibcood munited waxay leedahay todobiy labaatan dhibcood marka kaalinta lixaad ilaa iyo kaalinta koowaad waa laisku dhegan yahay oo sanadkan waa lagu dagaalami doonaa marka waynu arki doonaa hadii kooxa kale ay guuleysan doonaan toddobaadkan spors way guuleysatay haddii brighton iyo arsenal arsenal ay garaaci doonto brighton haddii sheffield united ah chelsea wadada guulaha kusoo laaban doonto caawaynu arki doonaa sidoo kale labaiy tobanka maqrimo newcastle united ayaa dabcan la ciyaari doonta kooxda labadii kulan ugu dambeysayba toban gool dhalinaysay marka kooxdan fulham innaba caadi maha labadii kulan ugu dambeysay min shan gool iyo shan gool ay ku garaaceen nottingham forest iyo weliba kooxda kubadda cagta westham marka caawana waxay booqan doonaan garoonka weyn ee st james bark stadium idi hawi iyo marco silva ayaa iswajahaya markaad eegto newcastle united iyo fulham fulham sagaal labaatan jeer ay garaacday newcastle halka newcastle sideed jeer ay garaacday kooxda kubadda cagta fulham newcastle iyagu waxaweyaan dhibaato ay ku jiraan maadaama tartankii james leaga laga reebay ciyaaryahanadooda muhiimka ayaa ka dhaawacan xataa kulankan tarbier ma ciyaari doono nikobob ma ciyaari doono murfey ma ciyaari doono matt sidoo kale joa willog ninka lagu magacaabo botman iyo aderson dhammaan kulanka ama way maqnaan doonaan halka ay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo dambad sidoo kaleetana eh, markaad eegto eh, bruno gamilis iyo weliba sidoo kale fabian shar iyo levermenti golahayaha labaad sidoo kaleet eh, alexander isaq iyo jen ninka lagu magacaabo wilson oo soo laabtay almiron shaxdaasi ay ku ciyaari karayaan halka fulhamna iyaguna lenow oo golahayaha sidoo kaleetana ciyaaryaanka lagu magacaabo robinson sidoo kaleetana ciyaaryahaanada sida ciyaaryahaanka ee aadka u qatarta badan tete balhina sidoo kaleeto carner webi ninka lagu magacaabo andres barera welson iyo weliba ninka lagu magacaabo rawel james waa shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan kooxa kubadda cagta fulham caawa saba ale Ante grâce à Gogo Tous ensemble on fait le show On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci Oublie tes soucis C'est bien faire la folie On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci Oublie tes soucis haddiinu eegnana dhanka kaletana horyaalka laliigahana waa kulamo xiiso badan ayaa jira barcelona ayaa caawa kow iyo tobanka habeenimo la ciyaari doonta kooxda kubadda valencia tababaraha kooxda kubadda barcelona waxa weeyaan labadii jeer ugu dambeysay waa la garaacayay ninka lagu magacaabo belshafi markaynu eegno barcelona caawa markay la ciyaarayaan kooxda kubadda valencia valencia waxa weeyaan shantii jeer ugu dambeysay kooxda kubadda cagta inta badan falensia waxaw guuldarooyin ayaa dusha loo saarin mar hal gool eber mar hal gool waxba mar afar gool mar saddex gool mar saddex gool marka dhammaan shantii kun ugu dambeysay waa la garaacay kooxda cagta falensia xataa falensia markaad eegto horyaalka eh, dhammaan shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay barbara galeen marka baarsha iyaguna horyaalka eh, ama markaad eegto xil ciyaareedkan horyaalka laliigaha Eh, baarshaaxil ciyaareedkan lix iyo toban kulan oo ciyaareen toban kulan iyo badiyeen afar kulan eh, barbaray galeen laba kulan waa la garaacay soddon gool ay dhaliyeen shantii kun ugu dambeysana saddex kamid ay ah badiyeen horyaalka sbain hal kulan ayaa la garaacay hal kulan barbaro galeen marka caawa macalin shaafi hernandes wuxuu ku ciyaari karaya shaxdan golhaya inaka beno sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo jow cancelow christenson sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo aruqow jolis kunte sidoo kaleeto kai gundigan tejon betri jow falax roberto lewandowski iyo weliba ninka loo magacaabo rafina halka marco alonso iyo weliba terhi stergan gafi kulanka ama maqnaan doonaan xiryaanka loo magacaabo franka de john haddii kulanka uu jeclo qaato kulanka xiga waa maqnaan doonaa oo barcelona ay ciyaari doonto marka barsha waxay dooneysaa inay wadada guulaha ay kusoo laabtaan soddon iyo ay leedahay barcelona liidka madrid soddon real madrid soddon afartan iyo kow kubadda cagta jeruna marka jeruna sanadkan waa laga yaabay atletic bilbao atletic madrid iyo weliba atletic bilbaon way ciyaari doon labaiy tobanka maqlinimo marka atletic madrid waxay doonayaan in iyaguna ay guul ka gaaraan waxay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo joan oblak sidoo kale tona ciyaaryaanka lagu magacaabo ee gemenes sidoo kale wetzel hermosa coke sidoo kale lorenta de paul ninka lagu magacaabo ee eh, molino eh, ninkale alfaro murata iyo anton crisman iyo weliba ciyaaryaanka lagu magacaabo ricolme ayay ku ciyaari karayaan shaxda macquulka ah ee kooxda kubadda cagta atletico madrid ay kaga hortagi doonaan atletico bilbao markaynu eegno xalay kooxda kubadda cagta yuventus iyagu waxa weeyaan barbare ay la galeen kooxda kubadda cagta genoa waxay doonayeen inay guul ka gaaraan laakiin ugu dambeetii waa la qabtay marka yuventus sanadkan inter milan waa labada kooxood la saadaalinayo dhanka kaleetana kooxda ee lagu magacaabo al itixaad ee ku sugan yihiin ciyaaryahaanada khatarta badan sida krimizema sidoo kaleeto ingolo cantey sidoo kaleeto eh, kooxda fabinhow marka xali waa la garaacay kooxda kubadda cagta al ahli wadanka masar ayaa saddex gool iyo hal kuga dhacday wareeg kuwaatar finaalaha koobka calabol kaabka la yidhaahdo dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiiaynu eegnana markan tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united ee rigtenhag ayaa waxa uu ka hadlay shirkiisa jaraa'id kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto yordan colob isagana waa uu hadlay hadaba todobaadkan kulanka weyn ee la sugi doono waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta liverpool weliba kooxda kubadda cagta m united kulan weyn garoonka anfield stadium ee ku dhexmari doona kooxda kubadda cagta ma united waxay doonayaan in ay wadada guuraha kusoo laabtaan halka liverpool horyaalka bremir league ay ku dagaalami doonaan haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta ama united ninka lagu magacaabo eric tenhag ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in yani uu rajeynayo kooxdiisa in wadada guulaha kusoo laabtaan sidoo kaleetn wuxuu shaaca ka qaaday in kulamada soo socda ay muhiim u tahay kooxda kubada cagta united inay badiyaan ama kooxda kubada cagta manchester haddaba tobabaraha kooxda kubada cagta united haag ayaana ku adkeysanaya in ciyaartoodiisa aysan baaqdin ka qabin in ay tagaan liverpool axadda waxaynu ognahay koox kubadda cagta ham united in lagu soo xasuuqay sanadkii hore todoba gool iyo waxba kulankii ugu dambeeyey ay booqdeen garoonka anfield stadium horyaalka bermeliga danaag wuxuu leeyahay ma aanan arkin xilli ciyaareedkii hore in aan ka cabsanayno halkaasi wuxuu leeyahay waxay ahayd waayo aragnimo xun laakiin ma ahan mid lamid ah waxaad mar kaleeto ee eh, ku bilaabanaysaa waxaan waxba ahayn xilciyaareedkii hore qaybta hore waxaan u maleynayaa inaan u ciyaarnay si wanaagsan waxaana goolkana laga dhaliyey waxyar ka hor dhammaadka qaybta hore kadibna waana la burburiyey ama waana garaacay ayuu yidhi sidoo kale wuxuu yidhi tanhaag haa taasi ma dhici karto laakiin waxay ahayd sanadkii hore waxay ahayd koox ka duwan kooxda haatan iyo weliba xidigo ka duwan kuwa haatan ma ilaabi doono laakiin waxaan anfil aan aadeenna annaga oo kalsooni qabna nafsadeenana kalsoonideena ay tahay mid wanaagsan waan ogahay uu leeyahay in xidigaha kooxdu kalsooni ku aadi doonaan halkaasi sidoo kale wuxuu leeyahay waa inaan dagaalanno marka aan aadno anfil stadium waa inaan ka fikirno waa in wax badan inaynu sameynaa ayuu shaaca ka qaaday tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united erik tanhaga sidoo kale tanhaag ayaa ciyaaryahanadiisii ugu baaqay in geesiyaal iska dhigaan waxaan ognahay koox kubadda cagta manchester waaye ayaa ugu dambeysay ama mar hore ayaa ugu dambeysay in ay eh, dabcan halkaa kusoo badiyaan ay ahayd markaasna halgooli waxba ay kusoo garaaceen afil stadium marka waayadanba afil stadium united iyagu guul ma aysan halkaa kusoo qaadanin oo halkaa inta badan waa lagu soo garaacay haddaba sidoo kale tobabaraha koox kubadda cagta liverpool yordan colob isaga qudhiisa xataa u hadlay wuxuu leeyahay marka hore isagu eh, sanadkii hore wax badan ayaynu sameynay wuxuu leeyahay sanadkii hore ana xataa maanan filayn in koox kubada cagta manchester todoba gool aynu kaga badin doono laakiin ciyaaraha wax waliba way dhici karayaan laakiin wuxuu leeyahay ciyaaryahaanadeena waa inay markaas diyaariyaan oo ay dabcan u dagaalamaan si saddexda dhibcood ay u qaadan lahaayeen kooxda kubada cagta liverpool kulanka toddobaadkan aynu kusoo dhaweyn doono garoonka anfield stadium ayuu shaaca ka qaaday tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo yordan colobe sidoo kaleeto yordan colob waxa uu leeyahay markaad eegto koox kubadda cagta united kulmadii ugu dambeysay waa laga soo careysiinayay oo saddexdii kun ugu dambeysay laba kamid ah ayaa la garaacay marka inagu nooma fiicn ayuu leeyahay liverpool ahaan sababta tahay mar weliba united kulmada soo socda ama kulmadii ugu dambeeyey laga soo careysiiya inta badan kulankan waxay iska dhigtaa koox marka inta badan yacni dagaalamaysa waana koox weliba sida ay u dhaqmi lahaayeen ayuu shaaca qaaday sidoo kaleeto yurdan colob ayaa waxa uu yidhi sanadkan horyaalka bermeliga aad i aad ayuu u adeegyahay waxaan aaminsanayu leeyahay sanadkan horyaalka bermeliga inuu yaraan afar kooxood iyo shan kooxood ay ka dhexeeyaan marka wuxuu leeyahay liverpool iyo arsenal iyo mancity spolis iyo astonvilla dhammaantooda waxay ku dagaalami doonaan sanadka horyaalka premier leaga sidoo kaleeto tababaraha kooxda cagta liverpool yurden colob waxa uu shaaca ka qaaday ciyaaryahanada dhaawac kaga maqan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo tiago alcantara sidoo kaleeto matib ayaa kulanka maqnaan doona sidoo kaleeto waa matib inta ka dhiman ciyaareedkan dhammaan seasonkan ayuu maqnaan doona sidoo kale robinson isagu xataa wuxuu imaan doonaa bisha eh, febraayo bilowgeeda diego jortan isaguna waxaw december gabagabada ayuu soo laaban doonaa macalister sidoo kale isagu xataa uu maqnaan doonaa kulanka inkastoo shaki la gelinayo keliya laakiin ciyaaryahanka barcetic isagu xataa uu maqnaan doonaa dhan kale tanama united tababaraha kooxda kubadda cagta manchester isagu xataa wuxuu ka hadlay ciyaaryahanada ka dhaawacan ama ka maqnaan doona sida ciiryaanka loo magacaabo christian ericson sidoo kale casamirow harry maguire isagoo xataa xanuunaya ku maqan yahay anton marshal xataa shakiyaa la gelinaya bro fernandes ganaaxya ku maqnaan doonaa marcos rashford oo uu soo laabtay waa diyaar sidoo kaleeto ciiraanka lagu magacaabo mason mount isaguna waa diyaar ninka lagu magacaabo eh, malasia iyo weliba leandor martinesna iyaguna kulankan way ka maqnaan doonaa marka kulan weyn aynu daawan doonaa toddobaadkan gudihiisa waxaynu arki doonaa liverpool inay dabcan marka la garaaci doonto ama kox kubadda cagta manchester inay ka dhaaci doonto haddaba kooxda kubadda cagta liverpool markaad eegto labadii jeer ugu dambeysay garoonkan ay ku qaabilaysay anfield stadium mar gool ay ku dhufatay marna afar gool ay ku dhufatay marka waxa weeyaan ugu yaraan waxaa leeyahay koo gool ay ka dhalayen labadii kulan ay ugu dambeysay ma united ay soo booqanayeen garoonka anfield stadium marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta ma united ugu dambeyntii soo afjari doonaan abaarta ama guuldaro la-aanta waayadanba waxa weeyaan aysan inta badan united mor ayaa ah ugu dambeysay inay garaacdo kooxda kubadda cagta liverpool dhanka kaleetana haddiinu eegnana suuqa kaliibsiga ee kooxda kubadda cagta chelsea ah iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal waxay isku hayaan ciiryaanka lagu magacaabo evan tony tony waayadanba waxaa aad iy loo saadaalinayay inuu ku biiri karayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea laakiin hadda waxaa leeyahay ama wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal iminkan bay ugu cadcadahay qaadashada evan tony haddaba tony waxaa la arkayay isagoo ku dabaaldegayay kulankii kooxda kubadda cagta loton ay ka gaadheen arsenaal guushii weyneed waxaan la aaminsan yahay in ivantoney hadda uu ka mid yahay ciyaaryahanada ku biiri karayaa suuqa january kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo gandars haddaba arsenal iyo chelsea ayaa safka hore ugu jira saxiixa fantoni si ugu xoojiyaan weerarka laakiin bixitaanka suuqa january ayaa hadda u muuqda mid aan suurtagal ahayn oo waxaa leeyahay xataa suurtagal maaha in suuqa january ciyaaryahankan u baxo tony ayaa noqday mid ka mid ah weeryahaanada ee loogu doondoonista badan yahay bermeliga inkastoo uu kasoo kacay ganaaxa sideed bilooda tony wuu kasoo kaci doona weyaan sideed bilood oo january dhowr iyo ayuu soo laaban doonaa tony ayaa mar kaleeta ciyaari doonaa ee laga bilaabo todobaiy tobanka bisha january waxaana uu kooxdiisa u dhaliyay soddon gool lixdan kulan uu ciyaaray kooxda brenford tan iyo labada kun arsenal iyo chelsea ayaa labadaba ku dagaalami doonaa waxaana laaminsan yahay in siddeetan milyan laga bixin doono ciyaaryahaankan labada kooxood ee reer london ayaa bixin karaya qiimaha laakiin dhaawaca soo gaaray waryahaanka brenford ee ninka lagu magacaabo imboma ayaa shaki gelinaya maadaama ciyaaryahaankan leeyahay booskiisii fantoonaya buuxin doon sa darteeda kooxda breford ayaana iibin doonin xidigan wax waliba oo dhaca suuqa january waxaa la aaminsan yahay koxda kubadda cagta laakiin arsenal inay tahay kooxda ugu cadcad ee wax badan ka bedeli karta ugu dambeyntiina hadii aanu eegnana waxaa shaki la gelinayaa tababarnimada ninka lagu magacaabo shafi hernandez shan fernandes waa ciidanba waa la garaacayay markaad eegto eh, sidoo kaleetana labadii kun ugu dambeysayba jeruun ayaa garaacday marna sidoo kaleeto kooxda antiweb ayaa garaacay taasi oo ka dhigan in shaki gelin laakiin ugudambeetii isaga ayaa ka hadlay haddaba waxaa laleeyahay eh, dabcan wuxuu leeyahay aan idhahda ninka lagu magacaabo shan fernandes eh, kama fikirayo inaan is-asilo waana fiicanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay fikirka inaan xil ciyaareed fiican qaadan doono wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay in ka badan sidii hore mashruuca weliba ciyaartooyda waxaan xiriir weyn la leeyahay madaxweynaha deco sidoo kaleeto yeste ayaan yani wuxuu leeyahay xiriir ayaan leeyahay madaxweynaha barcelona iyo weliba deco iyo dadka kale sidoo kaleeto wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta barcelona waa kooxdeeda mar weliba waynu rajayn doonaa waayadanba social media ama waxaa aad lagu daawacay baraha bulshada in ninka lagu magacaabo shafi hernandes la ceelin doono laakiin shafi wuxuu leeyahay kalsooniga isku qabaa barcelona labadii guuldar ugu dambeysay shaki ayaa la gelinayay laakiin waxaa laleeyahay hadda tababare shafi hernandes diyaaray u yahay wuxuu leeyahay horyaalka liiga weli ma dhowaa wax badan ayaynu rajayn doonaa sanadkii hore waynu ku guuleysanay sanadkaana waxaynu ognahay in ciyaaryahaano badan naga dhaawacmeen laakiin waxaan aaminsanaya uu leeyahay wax badan inaynu qabsan karno waynu rajayn doonaa waynu guulaysan doonaa ayuu shaaha ka qaaday haddaba haddii shaw fernandes uu baxo dhowr tababarayaal saadaalinaya inuu wadamahan barcelona imaan karaya waxaan leeyahay tababarihii bayer munich xataa kahor james league uu qaadi jiray ayaa ka mid ah sidoo kaleeto ayaa ka ama julian nuglesman ayaa ka mid ah, ah. ee dabcan loo saadaalinayo in kooxda kubadda cagta baarsha hogaamin karaya laakiin shaafi wuu ku qanacsan yahay sii joogitaanka sanadkan horyaalka laliigaha ugu yaraan afar kooxood ayuu ka dhexeeyaa sida jeruna eh, sidoo kale madrid barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta leedka madrid markaynu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysta horyaalka laleeyaha guudahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynana nabad kulanta